araawigii ku shakiye walxaal ayuu hasha korkeeda ku sugnaa tasiiru hashu ay la soconaydo bihi nabiga hasha korkeeduu saarnaa hashuna nabiga way la socotay sala allahu calayhi wasalam walxaal ayuu hasha korkeeda ku sugnaa huwa nabigu yaqra' uu akrinaa suurata alfatxi suuradda la yidhaha suuratulfatxi ow min suurati alfatxi ama suuratulfatxi aayado ka mid ah waa shaku raawi suuradoo kaamil uu akrinayo amase suuratulfatxi aayado ka mid oo bacdi ka mid uu akrinayo nabiga sala allahu calayh wasalam hashiisa asagoo saaran oo socda oo hashi la socoto uu suuratulfatxi aayaad ka mida aqrinayay ama suuradoo dhanba qiraa'atan aqrin ayuu aqrinayay qiraa'adaasoo layinatan jilisan qiraa'o oo khushuuc ka muuqdo oo jilicsan oo loola jeeda bimadin wa tartiilin waa madaayey xurufulmadka waa kala dhigdhigaayey xaraf walba waa la maqli karaa boobsiimayn boorsiin mayd waa kala dhigdhigaay walxaal ayuu akrinaya huwa nabigu yurajicu ee yurajicu sawta codkiisa uu celcelinaa codkuu celcelinaa waxaa loola jeedaa yurajicu ee yuradidu sawtahu bilqiraa'a codkiisuu ku celcelinayay qiraa'ada macnaha xuruufta maxalul waa ishbaacinaya macnaha xuruufta in la mado ama la jiido waa madaayay mid walba isagoon xadkiisa dhaafsiinayn isagoon mid walba xadkiisa dhaafsiinayn laxanna aan ku darayn oo waxaan bannaanayn xarafka inta la jiido xadkiisa in la dhaafsiiyo saas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi tarjiicu sawd tardiiduhu fi اlxalqi tarjiicu sawd waxaa loola jeedaa in lagu celceliyo xalqiga xalqigu waa meeshaa xuruufulxalqigu ka soo baxaan sida hamsada iyo ha'da oo kale iyo caynta iyo xa'da iyo kha'da iyo qaynka meeshay ka soo baxaan halkaasu uu ku celcelinaa laakiin ku celcelintiisaasu macnaheeda waxaa loola jeedaa huu yidhi sida ibnu abi jamre uu yidhi tarjiican waxaa loola jeedaa taxsiinu tilaawa taxsiinu tilaawa waa in akrinta la wanaajiyo laa tarjiicu اlhinaa heesta ku celcelinteedii oo kale loolama jeedo oo taas waxaa macnaheedu uu yahay dadka gobol weliba waktigan dambe oo dhacay qur'aankii waa jiidayeen marka jididii xadka ka bixinaya xuruuftiisii la maqli ma macaanidiisii la fahmi maa sidii ku darayeen mararka gobol taas marka waa xaaraan qadcana ma banaana taas waa xaaraan qadcana ma banaana inta la jiido oo xarafkii laga saaro xadkiisii oo xataa qofku markuu ku dhegaysanayo inaad qur-aan akrayda mar dambuuba fahma marka ma banaana adinkana waa ku xaaraan qur-aankana waa ku xaaraan jiididda haddii xad kala dhaafsiiyo oo qur-aanka waxaa loo akrinaa macno in laga fahmo qur-aanka waxaa loo akriyaa in macno laga fahmo lagu khushuuco laakiin haddii jijididda laga badiyo maqsuudkii o dhan waa meesha ka baxaa oo macaanidii qur-aanka xuruuftiisa laga fahmaayey aa ka baxayda marka jididda waxaa la dhahdaa jidid aan xadka ka baxsanayn oo mad walbaaba xadkiisi uusan dhaafsiisnayn si qur-aanka macnihiisi loogu raacaysto laakiin haddii jididda laga badiyo xaaraan qadcanuu noqonaya qinaa'ana la yidhaha mana banaana oo kuwa quraa oo iyagu iskaga qaraabto aroosyada iyo ka akriya adduunka ka jiro waxa weeyaan inuu heesayo inuu qur-aan akraa ma kala taqaana kuwaas marka xaaraan ku dhaqmayaal wey ma banaana kuwaas rawa الbخaariي can jundb bni cabdالlah jundb bni cabdالlah jundb bni cabdالlaahi wuxuu ka wariyey radي الlahu canhu qaala inuu yihi qaala nbiyu nebigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasaلم iqra'u الqur'aana qur'aanka akriya ma talafad intay u durmaydo calayhi qur-aanka quluubukum qalbiyaalkiina faida اkhtalaftum markaad iskhilaaftaan faquumuu ka istaaga canu qur-aanka ka joogsada maxaa loola jeedaa laba macnaa lagu fasiro macnaha koobaad wuxuu yahay qur-aanka akriya inta quluubtiinnu ay waafaqaydo ku qushuucaydo qur-aanka waxaa loo akriyaa in macaanidiisa lagu tadabburo liyadabbaruu aayaatihi weliya liyadabbaruu aayaati qur-aanka aayadkiisa in lagu tadabburo oo marka laaqraha quluubta looga tadabburo macnaha la fiiriyaa la rabaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa ilaahay waa eedeeyey gaalada muxuu ku eedeeyey qur-aankaysan fiirfiirayn miya se quluubtaba quful kaga dheganya qur-aanka marka looma akriya alfaada carabka ka didi ee waxaa qalbigaagu inuu la socdo macnihiisa maqsuudka loo soo dejiye waa sidaas marka inta quluubtu ay la soconayda macnaha akriya haddii aad daasho oo aad aragto carabka iska dadalahay qalbiguma lama socdo ka joogsada ka joogsada markaad daashaa waa macno macnahaas culammada gabola ku fasira iqra'u qur'aana qur'aanka akriya ma talafat intay u dulmaydo calayhi qur'aanka quluubukum macnaha intay u sharaxmaydo oo ay u nashaadaydo oo ay ku tadabburaydo quluubteedu faida khtalaftum haddaad iskhilaaftaan oo quluubtii iyo qur-aankii iskhilaafaan oo aad malal dareentaan ood aragtaan carabkii unbaa iska waday qalbigu waa daalay ka joogsada waa macna macnaha labaad iqrow akriya alqur'aana qur'aanka ma talaftum intaad isku dulmaydaan calayhi qur ma talafad intay iskugu dulmaydo calayhi qur'aanka quluubukum qalbiyaalkiina qur'aanka markii aad isla mudaakaraynaydan laba qof ama ka badan aa qur-aanka isla mudaakarayna macnihiisa isla baaraya oo isla akrinaya aayaddan macnaheeda aayaddan macnaheeda waxa laga qaadanaa waxa laga fahmaa quluubtiina waa iswaafaqay intaad quluubtiinu iswaafaqaydo oo isku macno aad fahmaydaan isla wada wada wada wada faida khtalaftum markaad iskhilaaftaan ayada macnaha ay tusee ma tusaydo tanay tuse haddaad iskhilaaftaan faquumu canu ka jooga halkaas ku hakada sababtoo ah cabsida la qabaa waxay tahay oo laga cabsanayaa in xaq qof beeniyo qof inuu xaq beeniya laga cabsanayo sababka keeni jiray saxaabadu inay aayad macnaheed isku khilaafaanna laba arrimoodu mid ahaa kan koobaad waa qiraa'aad iskhilaafsan oo macnaha waxaan ula jeedaa qiraa'aad kala duwan aayaddan qiraa'adaanna waa lagu akriyey qiraa'adaanna waa lagu akriyey oo waan ku soo degi waxaad dhici kartaa qofkii aan labada qiraa'o aqoon oo aan la socon kanu markuu akriyo qiraa'a inuu yidhaa may ma ahan aayaddu sidaas sidaan weeye aayaddu sidaan alla u soo dejiyey taas waa keentaa haddaan qiraa'adii la wada oqon qiraa'aadkii in laysku khilaafay keeni jirto sababka labaadoo keeni jira waxay tahay qur-aanku luqa carabiyu ku soo degay luqada carabigaa kelmadaha carabigaa qaar hal macnay tusaan qaarna laba macno ama ka badanay tusaan marka luqadu iskhilaafto lafdigan macnahaana uu tusaa macnahaana uu tusaa na khilaafku waa yimaadaa oo markaasoo kale aayadda sidaas ku timaada mutashaabiha la yidhaha macnahana waa aqbali kartaa macnahana waa aqbali kartaa markaasoo kalea waxaa dhici kara in la iskhilaafo oo mid yidhahda aayadda maanta maqsuudka rabbi waa macnahan kii kale la yidhaha maya ma aha maqsuudka rabbi sidaase maqsuudka rabbi ula jeeda waa sidaa labadaasaa khilaafka keeni jiri marka markii aad aragtaan inaad iskhilaafaydaan ama qiraa'o iskhilaaftay ha noqoto ama se luqo iskhilaaftay ha noqoto waxaa la rabaa iskhilaafka ka jooga muxkamka aada qur'aanka muxkam iyo mutashaabih u qaybsamaa muxkamku waa aayaad hal macno catusa mutashaabihna waa aayaad macnahaana aqbala macnahaana aqbalaa mutashaabiha dawadiisu waxay tahay in muxkamka loo celiyo aayaddan macnahaana waa aqbale macnahaana waa aqbale waxaa la leeyaha labada macno yaa qur-aanku u markhaati kaca aayaadka muxkamka yay u markhaati kacay aayadda hadday luq ahaan sidaan aqbali karto sidaana aqbali karto aayaddan waa mutashaabi ukaadi aayaadka muxkamkaa iyo axaadiista muxkamkaa labada macno kay u markhaati kacayaan kan bis marka kanaa maqsuudkii allah saas in la yidhahdaa la rabaa maqsuudka ilaahay waa midkan in la yidhahdo haddii sidaas laysku waafaqi waayo muranka yaa lasii wadin hala joojiyo sababta laga cabsanaa waxay tahay in ay ka dhalato haddii warka lasii wado ilaahay kitaabkiisoo la beenin oo qiraaco sugana soo arorta inta qof akriyo kan kale yidhaha maha qur-aan amase ayadoo aayaddu macnahan aqbali karta oo maqsuudkii allana ay tahay inta mid sheego kan kale uu yidhaahdo maya ilaahayba saas ulama jeedo waana arrin khataro halaag marka haddaad aragtaan inaadna isku meel ku wadin muranka ka daaye ha sii wadinina muranka joojiye yaadnaan halaagsamin yaadnaan halaagsamin wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar xadiidkan wuxuu tusaa boorin ilaahay muslimiinta ku booray jamaacada iyo isku dumidda in dadka muslimka oo mid noqdaan isjeclaadaan quluubtoodu isku dumanto iyo digid ilaahay ka digayo tafaruqa iyo iskhilaafka muslimiintu inay firqooyin noqdaan iskhilaafaan isnacaan wakaasuu yidhi iyo digid ilaahay uu nahyinayo nahyi ilaah nahyinayo reebayo in qur'aanka xaqdaro loogu doodo oo lagu murmo qur'aanka sidaan way aayadda macneedu ma ahana waa sidaan kan ugu sharta badan marka muranka qur-aanka lagu murmo kan ugu sharta badan wuxuu yahay uu yidhi qof aayadda macnaheedu waa caddaana macnay tuseen macnahaas wuxuu khilaafsan yahay ra'yi qofku amase masle fiqiyaho uu qabo ay khilaafi aayadda markaasuu wuxuu rabaa inuu ku gaaro aayadda inuu waafajiyo ra'yigiisii ta'wiil oo daqiiqaho qarsoon wuxuu leeya aayadda saasaa lagu awilaa saas darteeda waxay waafaqsan tahay madhabkaya taasuna waa dalaal sababtoo ah qur'aanka ilaah uma soo dejin in asaga dadka uu raaco ilaahay uma soo dejin qur-aanku asagaa imaamahoo la raaca waxaa la rabaa qur-aanka macnihiisa cad in la raaco laakiin adiga fiiri inaad macno inta iska caqiidaydo aad qur-aanka ku qasabto macnahaas qur-aan raacid maahna waa hawa raacid saas darteeda ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdaan istadil uma actaqid ma rabta inaad toosnaato marka hore daliilka ra akri aayadda xadiidka macno markay tusaan macnahaas caqiide ka dhigo cibaado ka dhigo ku soco marka waxaa noqonaysa qof daliilkii daba socdo laakiin ahlulbidac wاlahwaa waxay yidhaahdaan ictaqid macnaha afka kama laha laakiin dariiqooda saasa dariiqoodu wuxuu yahay ictaqid uma stadil marka hore caqiide yeelo caqiida la akrisana caqiide ra'yi ku dhisan oon kitaab alle ku dhisnayn oon sunno ku dhisnayn oo cilmulkalaam ku dhisan caqiidadaasa kadib marka lagu qabsado la yidhahdo caqiidadan halkaa dhigayda aa qur'aanka lagu qasbaa in macnahaan laga soo saaro qur-aankii haddii la awili karo xoogaa sulka laga leexi karo wax yaraa la dadba laya lagu samaynaa xoogaa laya lagu samaynaa markaas inta qoorta laga laabo alea aayaddaana tusaydoo saasaa loo awila aayadda hadduu si layiga aqbali diido usan tusayno waaba la buurjabinaaba luqunta inta bash laga siiyo alaleeya qur-aanku macnaha waa tusa ka leex marka waa dalaal waxaa la rabaa istadil uma اctaqid qur'aanka akri xadiidka nabiga akri salى الlahu alيه wasalam macnaha ay tusayaan raaco diin ka dhigo laakiin maxaa la diidaa caqiidaa meel kuugu xidhan mabaadi'a meel kuugu xidhan qur'aanka ku qasab marka mabaadi'daas mid walba aayad walba leexi waxaad tidhaahdaa aayadda waa la awila daahirka looma jeedo xagga loo jeeda marka saasay ku waafaqayda aniga sidai aan aaminsana taas waa midda lagu baadiyoobo taas in layska ilaaliya rawa bukhaariyu can abi hurayraa radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayo inii aniga rajulun nin ayaan ahay shaabun dhallinyaraa wa inii aniga akhaafu waxaan uga baqa calaa nafsi nafsadayda alcanata zino aniga wiil dhalinyaraahanahay naftayda zinaan uga baqaa walaa ajidu mana heli karo maa atasawaju bihi nisaa waxaan dumarka ku guursado waxaan ku guursado meherna ma haysto guurku waa mas-uuliyad waxaana ugu horeeya koo horta meherka inaad heli karto illa waxa gabadhaan kuugu xalaaloobay waa meher koo horta meher waa inuu meeshaan ku yaallaa kadib haddana waxaad ku dhaqi laheed mahayda haddaadan haynin iska guursa soo ma jeedin meher ma hayo midka soomaaliga hadduu yahay kaas hadda qof waaye lama arkay mogta midkaan beenbeentaa soomaaliga meher soomaaliga beenbeenta oo ah igula xir ha iga xogayde bala iga qaade igula xir kaas haddee mogta kaas qof weyn kale maba jiro waxaan la baxayn oo un iska magaca labiyo labaatan ari igula xir konton dahab garam igula xir boqol igula xir kaas macno male kaas qofna ma wixin ila waa beele ah. waa madax furasha gabadha loogu haysta marka furiin iyo khilaaf imaadaa laga wada hadlo maba la bixiyo ah, waa madax furasho soo ma jeedin kaasi meer maaha ah, waana waxa dad ku halaagsameen waa waxa dad ku halaagsamay oo ku baaba'ay oo gaaray in xataa gabdhaha laftirkooda ku qancaan xoola inaysan ka maqnayn dayn nin abayaaba iyiin ooyi gabadhii si kastanta yeela meherkii sii waayo wuxuu ihi kaalay meelkii kusiin marka ila waay leedahay wariga ama ceebayn aytaasal markaasaan imi yidhi waaye ii cafi markaas tiri wargat waaas waxaas laga daa warkood si aan yidho sababtana gabadha waa yaab ma leh gabadha sida waa la gaadhsiiyo haddee xoolo dayna oo lagu leeyahay ma ahayn xoolu dadka waxay ahayn xoolo un warkooda lasoo qaada marka la iskhilaafo ma ahayn xoolo oo madax furasho markaas madaxeeda ama lagu furto ama un si calaqa loo qaybsado ma garatay laakiin xoolo gabadhaanu leedahay oo daynoo ka maqan ama keesh ah eh, ma ahayn w marka waa yaabtay gabadhii si kasta inta yara wuxuu yidhi aan ku siidana waa ku kari waayo ii cafin waa ka keeni way hadda xoolihii waa dayni aniga qabrigaan u socdaa dadkaas siday u socdaan haddaan dadka iska raaca hadhow dadkaas ka mid tahay laydhiima ana alla xisaabina war iga qaado agga ad gula hadlayo bismillaah hanaga aamus hada walaal ii caf si la yeelo aduu ka tag gabadhaasma meesha la gaarsiiyey fiiri inaa lilaahi marka waxaas meer maahane waxaas ilahay in looga toobad keena la rabaa intaadan guursan meerka halkaan dhig hor asaga diyaari kow miiska soo saar hadduu wuxuu xoolaya haddaad dayn ku qaadaydan inta kula heshiido laba beridaan ku keenay markaan toddobada ka baxaan bixina bilaan ku bixina wax la yaqaana wakti lahan ma wax iska afuran ee marka afartan sano la gaaro la isweydiiyo afartan iyo shan sano ka hor aan islaam ku guursaday lix boqoloo lix boqoloo shili lix boqoloo shili shiikow maanta xaan bixi sababtiina waa dhimatay toban sano ka hor iyadoo yaan se siiyaa meerkaas yaala waa iska waxaad dhalanteedba fiiri ah, hadda tanaaba taagan hadda idinka waa laydinka rabaa bal xisaabteeda inaad meel kusoo sheegtaan ah, toddobaatan iyo lixdii lix boqoloo shili meeqay ahayd yaa yaqaan yaa noo qiimay kara hadeena taaganta masaladan hadda la isku haysa lix boqoloo shilin oo toddobaatan iyo afartii marka mase toddobaatan iyo lixdii meelahaas calaa kulli xaal dariiqaas ilahay in looga boqo laga baxo way dariiqaas waa dariiq halaaga meherku wuxuu ahaa xoola run ah oo miiska la soo saarayo ama daqiiqada la yskaga rabo saasuu ahaa qofka xisaabtaas ayaa insha allah hadha igu caawiya aniga waaya marka fiiri midkaan midkaan beenbeenta marka ma hayne mid rumuu ka hadla abuuran wuuu meher iyo qarash meeli karo dhallinyarana waa ah maxaa hadalkaas ula jeedaa ma isdhufaanaa wey xaniyaha iska bixiya saas wey ah, ma isdhufaanaa wey kaannahu yastadinu fi liqtisaa waxaad moodaa inuu idanka dalbaayo isdhufaanin riwaayadaha gabalana saas ku soo arooray oo bayhaqi sunan kufra uu ku wariyey aajuri uu shariicada ku wariyey qayrkoodna ay wariyeen oo uu leeyahay فعdan lii an akhtasiya ah, ii fasax inaan isdhufaano macnaa xaniyaha inaan iska siibo ah, xaniyaha inaan iska bixiyo ama raayaha inaan bixiyo oon iska turo raayaha ii ruqsee uu leeyahy rasuulka allow marka fasakata canii wayga aamusay w nabigu salى الlahu عalيه wasalam nabigu wayga aamusay uma qultu waxaan idhi mila daalika intii oo kale aan ku celiyey fasakata cani waa iga aamusay uma qultu lahu nabiga waxaan ku yidhi mila daalika intii oo kale fasakata cani waa iga aamusay uma qultu lahu nabiga waxaan ku idhi mila daalika intii oo kale taasna waxay tusaydaa daliil u tahay qofka inuu ku celceliyo shakwadiisa waxa uu ka sheeganayo ilaa uu qanco waa inuu ku celceliyo inuu ku oo macnaha uu ka fahmo waxay kaloo kutusaydaa qofka haddii lays yidhaha waa fahmi doonaa markuu su-aal weydiiyo waa laga aamusi karaa nabi waa ka aamusa saddex gooruu ka aamusa markii afraaduu jawaabay marka markii afraad ayuu jawaabay markii afraad markii afraad ayuu jawaabay faqaala nebiyu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam yaa abaa hurayra jafa alqalamu abaa hurayro qalamkii waa angegay ama waa qallalay bimaa shayuuna ku qallalay anta adiga laaqin mid la kulmaya aata macnaha qadarkii alle waa dhacay adiga inaad zina ku dhacayda in kale loox maxfuudkay ku qoranta haddii awal ay loox maxfuud kuugu qoreen inaad ku dhacdo waa ku dhici haddaad xaniya iska bixido iyo badan iska bixin xaniya haddaad iska bixido iyo badan iska bixin hadday kuu qoreen zinadu waa ad ku dhece marka wixii alla kuu qoray waa qoran tahay xaniyo la baxshay kaa badbaadi maayaan markaasuu nabigu yihi faktasi isdhufaan calaa daalika cilmigaas xaal aad ku sugan tahay owdan ama ka tag isdhufaanid waa tahdiid wey maahan amar oo laga dabaylinay isdhufaan oo dadkii la amrayo maaha tahdiid wey waxay la mid tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur inaa ahtadnaa lilaalimiina naara taasa lamidku maahan inuu nabigu amra islufaan ee waa goodi war waxaas uga badbaadi maydisin haddii lagu qoray wey ee maxaa isku dhufaanayda waa tahdiid wey maahan amru ibaaxa maaha waa amru tahdiid wey waa amru tahdiid marka ma banaana qof inuu isdhufaano wey anigaa iska baxsha ta is yidhaahdo amaad sinaysataa ma banaana ma banaana mucalliqa tacliiqa wuxuu yidhi dalaalka dadka waktigeenaan jooga waxaa ka mid ihi ah oo zanaadiqada zindiiqa waxaa la dhaha qofka aan diinka lahayn hadba dadku la jooguu ku diin zanaadiqada oo waktigan joogta oo jaahiliinta waxaa ka miduu yidhi aayaddaanay xayisiyaan macno baadil ayagoo ka wada faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur qofkii raba ha gaaloobo qofkii rabaana ilaahay ha rumeeyo dadku waa xor saasay ka dhigayaan waxay ka dhigayaan uu yidhi inuu yahay dalabu taqyiir laa tahdiid inaysan goodi ahayn ay tahay khiyaargelin ilaahayna khiyaaran in siiyayo qofkii rabaan ha igu gaaloobi kii rabaan ha rumeeyo khiyaarad leedi yaan laga qasbin dadka in ilaahay leeyahay ka dhigaya zanaadiqada wa min uma ankaruu xagga murtad sidaas darteed gaalnimadaas ay inkireen oo yidhahdeen murtadka xad male qofka hadduu islaamka ka baxo lama xadi karo ah, waana xadiiska saxiix bukhaariga oo nabigu yidhi man badela diinahu faqtuluu nabigaa yidhi sala اlahu alay markaasay iyagoo xadkii ilaahay inkiraya ay yidhahdeen qofku hadduu rabo diinta waa ka bixi karaa hadduu rabona waa haysan karaa qofkii ka baxana lama xadi karo waa zanaadiqada laadiiniyiinta soo ma jeedin marka fasara cayaaro qofku diintu subaxdii islaam galabta iska gaalow adiga qofka xaalka ugu jira qof iyo khiyaarkiisa laa ikraha fi diin ah, saasay u dhigaya laa ikraha fi diinna saas macnuu ma a macno kale ka hadlay oo an zanaadiqadu fahmi sooma jeeda qaabkaas u dhigaya qolooyinka gaalada zanaadiqada laadiniyiinta soo uma jeedin laakiin taas maran ayagu inay u horreeyeen aimadoodii hore oo yahuudda ah aartan iyo markaygaan wadi jirtay soo ma jeed aaminu biladii unzila cala ladiina aamanuu wajha nahaar wakfuruu aakhira yahuuddii hore a ah, waxay dhihi jireen nabigoo jooga sala allahu calay wasalam mu'miniinta diinta lagu soo dejiyey waxaad rumaydaan subaxii galabtiina ku gaalooba maxay makrigaas ka rabaan subaxdii waxay iska dhigayaan dad xaqdoona markaasay nabiga u imaanaya sala allahu alay wasalam aa ilaahay rasuulka allo de annagu xaqdoonaan nahay waxaan rabnaa diinka ilaahay kula soo diray inaan qaadano khalaas dad diintii qad iska dheen waa islaamna ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamad rasuulullah waa tukanayaan casirkii markay tahay le ar meesha diin laguma hayo ar annagaa soo ogaanay ar annagaa soo aragnay marka war xaq maaha war kal taga meesha yaa naaruin cunini kaasay ka tegay ayl war yahuudnimada rumahadille intaas maxay rabaan inay dad soo wadaan kale awal keligooday soo galeen oo dadkii muslimka ahaa ee diintaysa ay shaki ka geliyaan oo dadka aan wax oqoon ay yidhaahdaan nimankaan ahlu kitaab we ayagaa naga waxay ogaadeen inaan meeshaan diin sax u olin ah, marka zanaadiqada qoladan laadiiniyiinta oo hadda le murtadku xad ma leh qofku waxa weya hadduu diinta ka baxo lama xadi karo lamana dili karo waa zanaadiqe oo yahuud fakerkood ku socda waa mabdi'ii yahuudeed oo ah dadka ha lagu cayaaro diinka ha lagu cayaaro qofo maalintuu rabaa ka dhaqaajiyo marka caamada iyo dadka aan diinka warkaaynu ha shakiyano diinta dhanba halaga shakiyo waa intaas waxay wadaan ah, albaabaday u ballaqayaan sharka soo ma jeed xaafid waxaa jira xadiidkan xukunka laga qaadana wuxuu yidhi wa fiihi ishaaratun ilaa ana man lam yajid isadaaqa xadiidkan waxaa ku sugan ishaaro oo nabigu ishaarayo qofkii aan heli karin meherka laa yatacaradu litaswiiji uma bambaxaayo guur ha kala baxo faraha guurka qofkaan meherka iska bixin karin xadiiskaan sidaana laga qaadanayo maxaa yeele nabigu ma dhihin dhib ma lehe dayn ahaan qoorta iska gasho dibaad ka bixi doontahay ma dhihin waxaas ma dhihin ma dhihin nabigu sal اlahu alay rawa الbukhaariي can caiشhaةa radي الlahu canha qaalat caiشha waxay tidhi dakala rasuul الlah rasuulka ilaahay baa soo galay salى الlahu عalيه wasalam calىa dubaacata binti zabiir zabiir calىa wasni amiir dubaaca binti zabiira nabigu u soo galay salى الlahu عalيه wasalam waa in adeerkiis adeerkiisaa dhalay adeerkiis ayaa dhalay zabiir ibni cabdilmuطalib nabiga adeeryaashiisa laba kaliyaha islaameen waa xamse iyo cabaas labadaasaa ka islaameen adeeryaalkii kale ma islaamin gabadhan marka adeerkiisaa dhalay zabiir ibn cabdilmualib dubaacaa la dhihi jiray faqaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi gabadhii markuu u soo galay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi lacallakii waxaad mudan tahay aragti inaad rabto alxaj xaj ma dhici kartaa inaad xaj rabto wy lacallakii waxaad mudan tahay aragti alxaja xaj inaad doonayso qaalad waxay tidhi wallaahi allan ku dhaartay laa ajidunii aniga ma isdareemayo ilaa wajicatan xaalo aan ahay midii xanuunsan maahane waxaan dareemayaa inaan xanuunsanayo xanuun inuu soo hayo oo macnaha hadda xanuun inuu ugu soo bilow yahay oo xanuun adag uu iqabanayaad moodaa oo xanuunkaasoo keeni kara acmaashii xajka inaanay samayn karin hadda marka haddaan xirto xanuunkiina ay qabto acmaashii aan samayn waayo dhibay ugu waa muxrimna waa ay samayn karo saasaan cabsi ka qabahayd xajka haddaan xirto inaan acmaashii samayn waayo saasay qaalad waxay tihi wallaahi allaan ku dhaartay laa ajidunii ma is dareemayo ilaa wajicatan xaal aan ahay midii xanuunsan maahanay si kale ma isku helayo faqaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi xujii xaji washtaridii shardiso shardi xiro xajka xiro shardina xiro shardiga saa loo xidhana markaad xajka xidhanaydaad xire shardiga waa kanaa sida loo xidhaa quulii waxaad tidhaa allaahumma yaa allah allow maxilii makaan xalaaloobidayda meesha aan ku xalaaloobaa xayu meel weeye xabastani aad igu xidhiido ilaayow meeshaad igu xidhiidaan ku xalaalooba maxay u faa'iidaynayn hadhow waxay u faa'iidaynayn hadda markay saas ku xidhato hadday xanuunsatay wadi weydo halkaasay ku xalaaloobee wax hadyigana lagama rabo ah, hadyi lagama rabo waxba lagama rabo laakiin qofku hadduu xaj xirto ama cumro xirto uusan sidaan dhihin hadhow markuu wedi waayo hadiyaa laga raba neefaa laga raba fidya laga rabaa macnaha fidye hadimaan fidya laga raba hadhowna sanada dambe waa laga raba markaa shardigan haddaad xidhato meesha aad ku wadi weydo ama xanuun ha celiyo ama cadow ha kaa hor istaago ama cadow ha kuu diido xaramkii ama xanuun ha kuu diido halkaasaad ku xalaalooba waxna lagaama rabo fidya haddaad sidaan tiraahdo waana madhabka xanaabilada shaaficiyadu saas ma qabaan wa kaanat gabadhaasu waxay ku sugneed taxta almiqdaad ibn اlswad saxaabiga la dhihi jiray almiqdaad ibn اlswad hoostiisa macnaha zawjkeedu wuxuu ahaa miqdaad ibn aswad zawjkaasa waxa weeyaan ay la nooleed miqdaad ibn اlswad saxaabigan aswad aabiis maaha isaga aabis waxaa la dhaha camar ibnu aclaba ibnu mali alkindi oo waxaa la dhahdaa miqdaad ibn اcamar ibni aclaba ibni mali alkindi maxaa loogu abtirina marka aswad islaamka ka hor ayuu wiil ka dhigtay waxaa jiri jiray islaamka ka hor waa la dhaha tabani tabani nina wiil wuxuu ka dhigaa wiilusan qalin ule waa wiilkaydii waa loogu abtirina islaamka ka horay jirta qur'aanka marka kadib suuraةaxzaabbaa soo degtay udcuuhum liaabaa'ihima ilahy caruurta aabbayaalkood ugu yeedha ma banaana in loogu abtiriyo qofka qofaan dhalin aayaddaasaa diidday aayaddaasaa diidday marka ka hor arrin dhacday ahayd arrintaan marka ninkaasoo iskaga caanbaxay nin la yidhaha aswad ibn cabdiyaquud aswad ibn cabdiyaquud uu ku caanbaxay markaasaa la iskaga abtiri jiray aswad ibn cabdiyaquud azuhri kaasuu ku caanbaxay marka mqdaad ee ma dhalina waa mqdaad ibn camr xaafidku wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga fahmaa waxaa ka mid ah kafaa'ada oo laleeyahay labada qofoo isguursayda ah waa inay kuf isku yihiin xagga nasabka tixgelin male nasabka dadku kuma kala sarreeyo ee diinkaa la fiiriya xagga diinkaa la fiiriya sababtoo ah haddii nasabka la fiiri lahaa gabadhan waa ka nasab sarayda waa gaba reer benu haashim ah waa ka nasab saraydaa ninka guursaday waa xaliif ninka guursaday marka qofkan reer hebelu ka dhashay kanuna reer hebelu ka dhashay isku kuf ma ahan sax ma saasaa loo deliishana xadiiskan wuxuu yidhi laakiin dadka kafaa'ada aaminsan nasabka waxay ku jawaabaan ayadaa raalli ku noqotay dadkii awliyadeeda ahaa oo wilaayadeeda lahaa raallibay ku noqdeen xaqeedii saasuu ku dhacay laakiin jawaabtaasu waxay sax noqon kartaa daliilka sheegaya kafaa'ada nasabkaa markuu sugan yahay mana sugno waa everwood daliilka sheegaya kufka xagga nasabkaa hadduu sugan yahay jawaabtan waa lagu jawaabi karaa laakiin daliilkaas ma sugna ma sugna waxa weeyaan saxaabada gabal cajabiyaha gabdha furay sheekh guursanay soo ma jeedo marka nasab laguma kala sarreeyo diinka lagu kala sarreeyo oo qof faasiq ah, faasiq nin faasiqa ah, gabar oo wanaagsan haddee kuf uma aha kuf uma aha kuf uma aha kisaaba hmm. jirtayoo hadda ka hor dhacdayo dadkii oo maogta xeelad haddaad ka shaqaydo ogow xeelad haddaad ka shaqaydo dhibkeedu waa kugu soo laabanay ma maqli jirteen god sireed ha qodin ku dhici doontidna ma ogide magacayna god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheerayn adugu inaad ku dhacaydin kalena ma ogide marka gabdhaha yaan laxadine weligoodii ha laga dariyo saasaa diinku ahaa nadaa yidhi ha la xado waa la xadi karaa marka wadaad saas dii jiraa gabadhii laga xado marka aad u u qaracma waana waa maxay nin faasiqoo leeqana ka hadlay markaasuu inta dacweeyo maxkamad tegey uu yihi gabadhu igama xidhna mana dhihi karo masaafadu ma jirto ilaa isagaa shala baneeyey arrintiina waa ka naxsany oo waa la dhacay cadow waa dhacay wuxuu rabay in laga baryo oo la karaameeyo oo xaflad gabadha loo dhigo oo la isugu yimaado oo meeluu sagaaشan kilomitr aan marsiin isagaan shiiq dhii jira hala marsiin sagaaشan sagaaشan markaad la cararay xalaalay kuu noqon markaad wadaad u gey markaasuu yihi igama xirna markaasaa la yidhi maxaa u daliil markaasuu yihi isagu waa faasiq ibnu faasiq ibnu faasiq waa faasiq aabiisna faasiq ahayo tobakada cuni jira waa leefin awowgiisna faasiq ahayo majacadahan tukay gabadhayduna waa faqiiha bintu faqiih ibnu اfaqiih gabadh waa faqiihad aniga way kan faqiihan ahay aabbahayna faqiih ahaayo isku kuf maanihin u yidhi marka adoo waxaa di diin laga tado caqli la aado laguma kala adkaa karo kii faasiqaa gabadha xaday wuxuu yidhi shiiqaygu waa maqan yahi aniga ilaa shiiqayga imaada ma dooda keensaa la yidhi shiiqiisiiu keensay shiiqiyaa yimid duubku u xihan yi maantii dambe dacwadii ha lagu soo cesh dacwadii qaadi wuxuu haye gabadhan maxaad ku haysataa si kuf uma ahano isagu waa faasi ibnu faasi ibnu faasi gabadhayna waa faqiiha bintu faqiih ibnu faqiih haye ninkaan aniga wakiilu dacwahaygaa jawaabayo shiikayga haye markaasuu yidhi waana mid asna <laughs> ku madhaboo isla yaqaaniin wuu yidhi waa runtiis haddaysan isku kuf ahayn layskuma xiro laakiin asaga laftigiis waa faasi aabbihiisna ana aqiin faasiku ah markaasaani say ku dhacday wuu yidhi waa la yaqaanaa faqiiha gabadhiisa laleeyahay kuma xirmo faasiq waa ninaan beer waxaan ka soo gorin cunin suuli meelaan ahayna xaaja gudasho aan u gelin kanu geelaan la soo dhacay oo soomaaliyeed caanihi saxbahu yidhi waa faasiq suulina iska daay ariga dhexdiisu dabada fayta waa faasiq qaadigii waxdu qaadigi wuxuu yidhi waa qabaa gabadha ninka wado balaayo lagama shaqeey hadaad ka shaqayd adaa ku jabay marka markaa faasiqnimada nin faasiqa iyo gabar toosan isku kuf ma aha isku kuf ma ahana dee dii oo murankaas iyo waxaas la iska daylahayo diin saxiixa la raaco ninkaas waxa weye meeshaas kuma hungooben ninkii waa hungoobe isagoo ilimaynaya gabadhi laga wado allahu mustacaan bala haddaad ka shaqayda godka adaa ku gubaa marka hore inuu yidhaha la rabaa gabdhaha lama dhici karo lama xadi karo weligeed ha laga bari inuu yidhaahdaa la raba rawa الbخaariي can jaabir bni cabdالlaahi radي الlahu canهuma qaala jaabir bni cabdالlaahi wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى الlahu عalayه wasalam yakrahu mid neceb an yaأtiya rajulu ninku inuu u yimaado ahlow xaaskiisa duruuqan dheelmasho ama guurayn nabiga salى الlahu عalيه waslm wuxuu nabcaa oo u diiday ninku hadduu safar ku maqnaa inuu soo dheelmado xaaskiisii dheelmad ugu yimaado dheelmad ugu yimaado xadiidka marka nahyiga iyo karaahada nabiga waxaa lagu xambaaraa ninkii wax badan maqnaa waxaana caddaynayaa xadiid bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo nebigu yidhi idaa daala axadukum اlgayba falaa yatruk ahlahu leyla qof idin ka mid a ah hadduu wax badan maqnaa yuusan ehelkiisa ku soo dheelman xaalkiisa yuusan ku soo dheelman waana sheegay nabigu cilada oo wuxuu yidhi waxaa la rabaa gabadhii aan isdiyaarin inay isdiyaarido ah, hadduu xataa magaaladii yimaado magaalada intuusan soo gelin meelihiisaasi ka soo seexdo warkiisu ha ka soo hormaro magaaladaanaan ku socdaaho aniga halkaan joogo hadda safar dheeranka warkaas ha gudbi waagaa telefoon ma jirin hadda telefoon ma jirin layskama hormarinay laakiin meeshaan magaalada dusheeda haddaad soo degto dad unku mara soo maaha warku waa gaara marka reerkii marka warku ha gaaro gabadhii ha shallaysato ha isdiyaarido waxa weya basaarta ha iska biiro saasaa la rabaa marka bal fiiriya diinta wanaaggeeda fiiriya xaafid ibn xajar wuxu uri fatxubaari xadiidka waxaa laga fahmaa islaamku wuxuu boorinaa dadka in la isjeclaysiiyo weliba kaas ahaan labada isqabta inay isjeclaadaan sababtoo ah ninkaas haddii uu maqnaa telefoonna waktigaas ma jirin ousan soo hadlin gabar laga maqan yahay aan isdiyaari uu u yimaado waxaa dhacda ishiisu inay aragto wuxuusan ku farxin ama sankiisa usoo kala wuxuusan ku farxin markaas nufro iyo kala cararid iyo isnicid ay bilaabato haddii quruubtu mar kala fogaatana say iskugu soo laabataa waa adagta marka wuxuu ilaalinaa sharcigu wax keeni kara ninkaan iyo gabadhaan inay kala in isnacaan waxaa la dhahdaa isku diyaariday oo markuu arko ku farxo inuu yimaado saasuu ka shaqayna islaamku haddee ragga gabalna si a ah unbaa shaydaan waxuu u sheegaa qaar aaba aaba waxay leeyihiin habeenkii soo dheelmanaayo ayagoo isay u maqnaayeenoo waxbaan gaadaynaa bay leeyihin kaasi belayba qabaanoo shaki shaydaanayba qabaan subxaana allah kaas waa khatarba kaas haddee iqadii kalsoonidiiba meesha ka saaraaba kaas kaas sax maaha nabi khilaafidna waa tahay nabi khilaafidna waa tahay kalsoonidiina meeshay ka baxeeba dii kalsoonidu dhimantana waa ebrigo marka heerkaas inaad gaartaa sax maana heerkaas inaad gaarto taasna waxay ku tusaydaa gabadhana inay xaq ku tahay oo xaqa ninkeedii kuleeya ka mid tahay ninkeedii inay isku qurxido isku diyaarido farxad gelido sidaasuu tusaa xadiisku kaana nebigu wuxuu ahaa sala اllahu calayه wasalam yakrahu mid naceeb an yaatiya rajulu ninku inuu u yimaado ahlo xaaskiisa duruuqan dheelmad ama guurayn inuu u yimaado inuu dheelmad ugu yimaado oo uu soo dheelmado nabigu waa nefcaa sala اllahu calayh wasalam rawa الbukhaariي can ibni cabaasin radia allahu canهuma ana zawja bariira gabadhii addoonta aheda bariiro la dhihi jiray kadibna la xoreeyey kaana zawjkeedu wuxuu ahaa cabdan addoon addoon ayuu ahaa bariira gabadh addoonahay eed nin addoon ahana qabay caaishaa xorayday radia allahu canha caaishaa xorayday qoladii iska laheed ayaa kitaabeeyana yidhahdeen intaasoo dhaqaala haddaad noo keento waa ku xoraynayna caaisha marka tidhi anaa ka bixinaa anaana weli kuu noqona qoladii ay yidhaahdeen maya adugu ka bixiyo xoolaha bixiyo hore annagaana gabadha wilaayadeeda nabigaa loo sheegay nabigu wuxuui shardi baatila wey inta xoolaha bixida hore wilaayada adaa yeelaaye marka caisha ka shubtay xoolihii ayadaa horayday nin addoon ahana qabay marka iyagu addoonta aheed sharciga islaamkana haddii gabadha iyo ninka oo addoon isla ah gabadhu ay xorowdo khiyaaray leedahay inay ninkii la noolaato iyo inay ka fasaqato ka tagto khiyaaray leedahay ah, khiyaaray leedahay marka bariira waa ka tagtay ninka waa nacday ana zawja bariirata bariiro gabadhii la dhihi jiray zawjkeedii kaana wuxuu ahaa cabdan addoon addoonkoo yuqaalu lahu la yidhaha muqiif kaanii cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi kaanii waxaad imoodaa anduru inaan u jeedo ilayhi addoonkii yaduufu xaal uu wareegayo khalfaa gadaalkeeda yabkii xaal uu illimeynayo nin saxaabiyuuna ahaa addoonu ahaa marka ilintaa ka socota waa daba orda ayadoona ka cararay walxaal ayuu daba ordayaa dumuucuhu ilintiisu tasiilu ay ku daadanaydo calaa lixyati garkiisa hadde muslimiintu garabayn ahay nin garxiira lama oqon hal garxiir kuma jirin saxaabada hal mid oo garxiira saxaabada kuma jirin cariyaa ka keena nabigu garweynu laha saxaabadu garabayna laha hal mid oo garxiira lagama jiri ansaar iyo muhaajiri weligood laguma araga ah, la garxiir waa masle la ogi saasuu yidhahda calaamatu maxamed aminu shadi ah. marka tii soo laabatana ilahay muslimiinta u gargaaraya oo garalxiir la iska daayo muslimku garxiirnimo iska daayo oo nabigii raaco nabi maxamed sal اlahu alay waslm nabiyadii horeba saasay ahaye laa takud bilixyati uu ka qabta sharxeed nabi nabi muuse oo nabi haaruun ku dhega gar garxiir halkaa la qaba marka noocaas garweynu lahaa markaasaa ilintu ku daadanay garweynu lahaa ilintii uga daadatay walxaal duluuquhu ilintiisu tasiilu ay ku daadanay calaa lixyati garkiisa faqaala nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam lilcabbaas yaa cabbaasu cabbaasoo alaa tacjabu miyaadan la yaabayn min xubbi muqiis muqiis addoonka la idhaha jacaylkiisa bariirata uu jecel yahay adeer ma la yaabtay iyo waa min buqdi bariira bariiro nacaybkeeda muqiisan ay necabtay say ayadu u necabtay iyo sidaasaa u jecel yahay adeerow ma la yaabtay waa maamul ilaah faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low raajactihi haddaad ku laaba lehe bariiru la hadla waa ergey nabigu marka markuu arkay ninkaan dhibaatada haysato uu u ergey ah, markaasuu yidhi bariiray ka war haddaad ku laabato ah, ilaa iyada khiyaarle fiiri gabadha saxaabiyada cilmigeeda qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi atamurunii rasuulka ilaahayo ma amaraad isiinayda ilaa amar rasuul hadduu yidhahdo lama khilaafi karo falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim haddii amar yimaado ma khilaafi karto laakiin ergeyn hadday tahay khiyaaray leedahay erge hadduu yahay khiyaaray leedahay qaala nabig wuxuu uhi inamaa w inamaa wax kale maahan ashfacu waa ergeynaya maya amar ma aha amar maahan ilaa amar waa diin amar maahan ergayaana waa ku ergeyna khalaas khiyaaray leedahay soo ma ahan qaalad waxay tidhi falaa xaajata lii fiih ninkaas wax dana kameli falaa xaajata wax dana lii iiguma sugnaan fiihi ninkaas addoonkaas taas waxay kutusaydaa shafaacada oo nabigu u ekeeya waajib maahan in la aqbalo ah, waa sida fiican maahan waajib maahayn laakiin amarkiisa lama khilaafi karo oo naara cunayda qofka khilaafa rawa bukhaariy can cumar bn اkhadaab radia alaahu canhu ana nebiya nabiga sal اlahu alay wasalam wuxuu ahaa nabigu yabiicu mid gadaa nakla bani nadiir samara nakli bani nadiir geetimireedyadkii reer benu nadiir laga qaatay mihahooduu gedi jiray wa yaxbisu waa u kayday jiray liahlihi xaaskiisa quuta sanatihi sanadkooda intay cunaan markii la furtay khaybar khaybar shay ay noqotay nabigaa marka mas-uulka ah nabigaa gedi jiray danaha muslimiintu ku qabana asagii marka xaqiisii uu leeyay hal sano intii la cunuu eergiisa meel u dhigi jiray hal sano intii la cuno waxaana nabiga ka soo arooray xadiid sheegaya nabiga salى اllahu calayhi wasalam cunto ma kaydaysan jirin nabiga salى اlahu alيه wasalam ma kaydaysan jirin nabigu kaana laa yadakiru shayئa liqadin nabiga salى الlahu alay waslam berri meel wax uma dhiga jiri berri meel wax uma dhiga jiri xadiidkan wuxuu leeya hal sano biilkoodu eelka u dhigi jiri culummadu waxay dhahdeen waxaa lagu jamcinaa midda la yidhi ma kaydaysan jirin waa linafsihi asaga nafsadiisa uma kaydaysan jirin midaanna waa mas-uuliyad alla saaray carruurtiisa iyo xaaskiisa sanad inuu meel wax u dhigo xadiidkaas marka muxuu tusayaa wuxuu tusayaa tawakulka iyo zuhdiga iyo cibaadada iyo kaydaysigu isdiidi maayaan xale nabiga iyo eelkiisii hal sanuu meel wax u dhigo qaar ay yidhaahdeen sanad ka badan laakiin lama kayday karo wax sanad la cuno ka badan taas culummadu waxay yidhaahdeen maye xaaladdan waxay ahayd beertu sanadkiiba maray soo go'da markaas ay soo go'du sanad meel u dhigay laakiin haddii laba sano lagu helaya dhaqaalaha laba sano xataa meel waa inu dhiga marka laba sano hal sanaa meel la dhiga karaa kaliya daliil sheegaya ma jiro qofka ehelkiisa iyo carruurtiisa meel waa u dhigi karaa asagoo zaahid ah mutawakil cala ma isdiidayaan ma isdiidayaan ma isdiidayaan can اlأswad bni yaziid radia allahu canhu qaal sa'altu caaishaةa radia allahu canha aswad ibnu yaziid wuxuu yidhi waxaan weydiiyey caaisha radia allahu canha maa kaana nebiyu nabigu muxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yasnacu mid ku sameeya fi lbeyti guriga nabiga guriga markuu joogo muxuu samayn jiray aan iliyu qaalad waxay tidhi kaana yakuunu kaana nabigu wuxuu ahaa yakuunu mid ku sugnaada fii mihnati ahlihi ay fii khidmati ahlihi eelkiisa u khidmay jira kaana nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yakuunu mid ku sugnaada fii mihnati ahlihi eelkiisa khidmadooda xaaskiisa caruurtiisa uu khidmay jiri taas maxay ku tusaydaa tawaaduca nabiga salى الlahu alay hoos isku dhigidda kibir shaqo kuma leh ma soo galo kibir tawaaduca taasna waa in dadka uga daydaan wuxuu samayn jiray ariga waa lisi jiray nabiga salى الlahu alay waslm ariga waa lisi jiray caanuu ka lisi nabiga salى الlahu alيه wasalam kabtiisa waa kaba jir day kabu ka go'do isagaa kaba jiray nabiga salى الlahu عalayه wasalam marada waa tola jir xaaskiisa iyo eelkiisa marada waa u toli jira hadday jeexan marka taasuna waa tusaale qofka muuminka inuu nebigiisa uga daydo salى الlahu عalيه wasalam gurigiisa markuu joogo inuu xaaska ama haweenta la shaqeeyo shaqada la qabto waxa weeye caruurtii adeegii wuxuu la qaban karo uu la qabto u kaalmeeyo uusan iskala weynaan uusan kor iskugu dhigin waa nabi maxamed hadyigiisii sala allahu calay wasalam naftuna had miyay ku tahay jebinay ku tahay nafta injibirka lagala dagaalamo nafta oo la jebiyo si ay waxa wey dhulka isku dhigto nafta oysan iskula weynaan dariiqa nabiga dariiq ugu qayl badan sala allahu calay wasalam rawa الbخaarي can anas bn maliki radي الlahu canhu qaala nabiy faidaa samica اadaana ka bodo faidaa samica اladaana adaanka nabigu markuu maqlo kharaja waa bixi jir tanna waa maxay haddii lagu yidhi guriguu ka shaqayn jiray cibaadada ilaahay uma dayici jirin marka guriga laga shaqaynaa ragga dumarka ma banaano cibaadada alle in loo dayaco waxaa la rabaa qof walba adinka marka la maqlo isbedel inuu reerka ku yimaado gabdhuhu ay isbedelaan raggu isbedelaan gabdhuhu gurigooda kutugoodan u diyaangaroobaan ragguna masaajida u yaacaan oo aan shaqo layska sii wadan laakiin fiiri qof muslim ah adinkii u maqlay waxba iskama bedelin gabadha dharkeeda iska dhaqe kanu maladiisu iska tolaa kanu shaqadii iska wataa dadka loo yeelayo muminiinta miyaysan ahayn waa arrin nasiib daraa waxaa la rabaa caruurta xaas gabdhaha ragga marka adin la maqlo in la ajibo horta o si ajarkii weynaa loo helo oo ajibidda waa inaad ka daba tira muadinku wuxuu yidhaah jumladu ku dhawaaqaba inaad ka daba tira markuu dhammeeyo nabiga lagu saliyaa sal اlahu calayh wasalam marka nabiga lagu saliyo la duceeyaa oo nabiga wasiilo ilaahay loo weydiiya aduguna danahaagaa markaas ilaahay la weydiisa waa marka baryada la aqbalo oo qaaliba ah. isbedel waa in la sameeya marka caruurtao dhan la baraa xaasaska la baraa adinku markuu maqlo qof walba waa inuu dareen qaada hor isbedel inuu jiro kadib qof walba u dhaqaaqa weyseaad dahaar qaadasho diyaargarow wixii raga markaas masaajka aadaan dumarku tukada kadib shaqooyinka la qabsado laakiin fiir waa la adimay wax isbedelay male gabadhii dharkeeda iska mayre xataa ajiibi me weyse qaada me diyaargaroome ninkii shaqo kalu iska haysta carruurtu iska cayaarayaan ee meeshaas haddee daaca alle kama muuqato ilaah caasina ka muuqato qoyskaas xoogaa waxbaa ka qaldan allahuma mustacaan can anasin radia allahu canhu qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi udkuru sma allah magaca ilaahay sheega markaad cuntada cunaydaan bismi illaah ku bilaaba walyakul ha cuno kullu rajulin qof kastaana mimaa yeli dhinaca xiga laba sunnuu xadiiskaanu sheegaa koow cuntada yaan la cunin ayadoon bismi illaahi la dhihin haddii kale shaydaana wax ka cunaa labo haddii dad cunto la yskugu daro qof walbaaba dhinaca xigaha ka cuno dhexdan ayaa laga cunin barakadaa ku soo degteen xadiis kalena nabigu wuxuu ku daray in gacanta midigta lagu cuno oo aan bidixda lagu cunin bidixda ma banaana in lagu cunaa midigta in lagu cuno cuntada qofkii midig la waayo oon alla ka goyn wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllahu وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed